رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل اللh وعlى آlه وصحبه أجمعين amا bعd baabu صلاaةi الkusufi baabu bayaani أxkaami صلاaةi الkusuf salaatulkusuufka axkaamteeda caddaynteediiba u baabyahay in la caddeeyo salaatulkusuuf axkaamteeda ayuu u baabyahay oo salaatulkusuuf qorax madoobaadka ama dayaxmadoobaadka salaadaha kusoo arooray in la caddeeyo axkaamta kusoo aroortay ay u baadiye baabkan isaga kusuuf iyo khusuuf labadaba waa la yiraahdaa salaatu lkusuuf ama salaatu lkhusuuf culummada in badan oo kamid a ah isku mid ay dhahay laba kelmad oo isku mid oo mutaraadifaani ah kasafat ishamsu iyo khasafat ishamsu labada waa banaanta qaarna waxay yidhahdaan kusuufka waxau gaar u yahay qoraxda khusuufkuna waxau ku yahay bisha qur-aankana saasaa ku timid faidaa bariqa albasaru wakhasafa alqamar marka wuxuu yidhi khasafa taasaa marka dayxiyo u isticmaalay dheheen qur-aanku laakiin inuu dayax u isticmaalay macnaheedu maa bishan inaan loo isticmaali karin ma laga fahmi laakiin si loo kala sooco haddii la rabo fuqahada waxay ku kala soocaan kusuuf iyo kusuuf saas waa ku kala soocaan laakiin inay isku mid yihiin waxaa ah kugu daliila axaadiista waxaad ku arkaysaa in khasafat shamsi baa laleeyahay qoraxdii ayaa madoobaatay ficilkii khasafaa laga bixina marna kusuufkii baaba laga bixina inta marka waa isku wada mid calaa kulli xaal axkaamtaa marka salaadahaas axkaamta ku jirtaa waa maxay axkaamteeda waxay tahay goormaa la tukadaa sidee loo tukadaa maxaa markay qoraxda madoobaato maxaa dadka la gudboon axkaam fara badana marka baabkan kusoo ku sugnaanayso salaatul kusuufna culimmada agtarkooda inay sunno tahay sunna mu-akada ay tahay ayay qabaan keliya waxaa la wariyey abu cawaana wujuubkeeda inuu ku tegay abu cawaana abu cawaana alisfrayini inuu ku tegay laakiin culimadii salafka waxay u badnaayeen in kusuufku sunna ma salaad waajiba inaynan ahayn oo haddii laga taga lagu dambaabayo inaysan ahayn oo ay salaadan ay tahay salaad sunna xukunkeeda marka waa taas qoraxda markay madoobaato ama bisha ay madoobaato ayaana la tukadaa salaadahaas can ilmugiirati bni shucba radia allahu canhu waxaa laga wariyey mugiirata bni shucba qaala waxa uu yidhi inkasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam xilliga rasuulka yowma maata ibraahiimu maalintii ibraahiim ou dhintay ayay madoobaatay faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen inkasafat ishamsu qoraxdii baa werinaayo iyo ibnu maaja oo nebigu wuxuu yidhi ina annaasa yazcumuuna dadka waxay ku andacoonayaan ana ashamsa waalqamara laa yankasifaani ilaa limowti cadiimin min alcudamaa qoraxda markay mado qoraxda iyo bisha inaynan madoobaanin ilaa qof weyn dhimashadiis unbay u madoobaadaan saasay dadku qabi jireen marka markii ibraahim ou dhintay iyo waxaa isku soo aaday iyo qoraxdii oo madoobaatay iyo dadkii oo awalba ictiqaadka noocaas oo kale ah maqmaqli jiray oo qabi jiray dadkii marka saasay dheen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi ibraahimna de waa nebiga wiilkiisa sal allahu aleyh ali wasalam waa ibraahim bnu rasuulillahi sala allahu aleyh ali wasalam faqaala rasuulu llahi sal allahu aleyh ali wasalam nebigu wuxuu yihi ina ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa aayataani weeyaan laba aayadood waay bimacnaa laba mucjizo laba yani laba waxyaabood oo lagu garto waxdaaniyada ilaahi subxana watacaala laba calaamadood oo lagu garto ilaahay jiritaankiisa iyo waxdaaniyadiisa lagu garto labadaas aayad oo min aayaatillah alla aayaadkiisa ka mida laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof dhimashadiis walaa lixayaatihi qof noloshiisa uma madoobaadaan awal ayagu waxay qabeen qof noloshii dhimashadiis inay u madoobaadaan dabelaad wuxuu ugu daray nin dhimashadiis iyo noloshiisa si yani ictiqaadkaasoo dhanba loo zuuliyo <coughs> lanna waxaa laysdhihi karaa haddii qof dhimashadiis aanay u madoobaanin amaa qof dhalashadiis ay u madoobaa kartaa walaa lixayaatihi baa lagu dafciyey marka faidaa ra-aytumuuhumaa haddaad aragtaan aad aragtaan humaa qoraxdii iyo dayxi oo madoobaaday qoraxdii bishii oo madoobaaday haddaad aragtaan laaha alla tuuga oo alla wasalluu tukada xataa intii tankashifa ay faydanto oo qaraacdii ama dayixii ilaa ay ka faydmeen muttafaqun caleyhi xadiid bukhaari muslim baa soo saaray wafii riwaayatin lilbukhaariyi xataa tanjaliya ilaa ay ka faydanto isku macno waa tankashifa iyo tanjaliya walilbukhaariyi bukhaari waxaa usugnaatay min xadiidi abi bakrata radia allahu canhu abi bakrata nufeyc bin xaaris athaqafi fasalluu tukada wadcuu alla barya xataa yukshafa ilaa la faydo maa bikum waxaa idinku sugan idinka markaa riwaayadkan o dhan marka waxaa laga qaadana dhowr waxyaalo arrinka koowaad waxaa weeyaan qoraxda iyo bisha inay yihiin aaya laba aayadood oo ilaahay waxdaani laba calaamadood labadaas calaamadood oo tusaayaan ilaahay waxdaaniyadiisa jiritaanka haddii marka ay sidaas yihiin idan qoraxda in la caabudaa mamnuuc ma suurtagal maa ila mar hadduu isagu leeyahay aayataani min aayaatillaahi la yidhi isagiibaaba jooga maxaa iyaga loo caabudaa lama caabudi karno ilaahina subxaana watacala waa ka yidhi wamin aayaatihi lleyl wanahaar washamsi waalqamar laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar nacam wasjuduu lilahi aladii khalaqahu kuntum iyaahu tacbuduun marka in qoraxdii iyo bishii la caabudo maahane ilaa abuuray caabuda alla uu yihi subxaana watacaala meeshaan marka waxay u tahay eh, dhimmi ay u tahay ama lagu eh, eh, tusaa khaladka dadka qoraxda caabudo laa yankasifaani limowti axadin qof dhimashadiisa uma madoobaadaanayo wax uu ta'tiir ku leeyahay qof dhulka ku dhintay qoraxdaas madoobaanshadeeda iyo dayacaas ma laha iyadan caqiidadaas marka ay qabeen meeshaasaa lagu baabi'iyey iyadan walaa iyo qof noloshiis midna oo iyagu waxay aaminsaneen qoraxda markay madoobaanayso iyo dhulka calaaqaa ka dhexayso oo meeshaan marka waxaa lagu dafcinaa caqiidada ah in dayaca iyo xidigaha iyo qoraxda iyo inay dhulka saameyn kale ay kuleeyihiino iyagu ay marka hadday wax noqdaan dhulka wax ka dhacayo marka iyada madoobaato qofaa dhintay shuqul iskuma laha qof dhimashadiis iyo iyo qoraxdaas meesha isku taalo maxaa hadday iyadu awood leedahay iyadaba ma madoobaateen iyadiibaaba mugdi laga dhigay sooma jeedi waxayna muqadame ay u tahay ilaah inuu koonkan uu bedeli karo marka nalaleeyahay qiyaamu saaca qiyaamaha markii la gaaro riqa albasaru wakhasafa alqamaru wajumica ashamsu waalqamar yani ida shamsu kuwirat waida nujuumu nkadarat waida aljibaalu suyirat ilaahay markuu sheegayo waxyaabahaas ma la baciidsa kara adduunkanba ku aragnayba iyadoo muqadamo yar aan adduunyada ku aragnay mar haddii qoraxdii ay madoobaatay oo cirkan iyadoo ifayso laga baabi'iyey laga madoobeeyey in ilaahay beri iyo dhan uu baabi'iyo duuduubo waxba ma aha aaadka marka islaamka uu qabo inuu yahay ictiqaad xaqiiqo ku dhisan ayaa garanay marka faidaa ra-aytumuuhumaa haddaad aragtaan damiirkan marka faidaa ra-aytumuuhumaa wuxuu u laabanaa qoraxdii iyo bishii qoraxda iyo bisha haddaad aragtaan iyagoo madoobaaday sidaan sameyn nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu tukaday qorax madoobaada u tukaday bis bil bisha ama dayax madoobaad nebigu ma uunan tukanin sababtoo ma dhicin tigiisi ma dhicin oo axaadiista laguma sheegin inaynan dhicinaa dhici ah, suurtagal ah ayb laakiin haddii inay in la tukanayo oo dayaxu marka uu madoobaadana salaada bish qoraxda markay madoobaato kale loo tukado in la tukanaayo waxaa u daliila faidaa ra-aytumuuh humaadan qoraxdii iyo bishiiba haddaad aragtaan ilaa waxaa la soo sheegay ina shamsa iyo walqamara la yidhi qoraxda iyo bisha marka haddaad labadooda oo madoobaado aada aragtaan labadooda hal mar ma wada madoobaanayo sababtoo ah haddii maalin la joogana habeen dayac ma jiro haddii habeen la joogana qorax ma jirto marka waxay ku dhacaysaa un haddaad aragtaan iyadoo qoraxdii madoobaatay tukada haddaad aragtaan iyadoo bisha madoobaatayna tukada ka nebigu bisha madoobaadkeeda uma unan tukanin lakwaana amra sunadiisa qawliga ah wax lagu tukanayo eh, dayax madoobaadka ogaada laakiin qorax madoobaadka qowl ahaanna nebiga waa noo faray ficil ahaanna saa u sameeyey bisha laakiin ficilkii ma sameynin lawaana amra mafahate marka meeshaas idaa ra-aytumuuhumaa damiirkaas marka mas'alo weyna loo daliishaday marka usuufu qamar oo dhanba daliil tanaa u ah fadcullaah marka maxaa la sameynaa hadii la arko fadcullaaha alla tuuga ilaahay sidaan yeelay oo marka oo waxyaabahan marka sameeyey qoraxdii madoobeeyey marka alla barya waxaad ka baryaysaa marka waa maxay in ilaahay subxaana watacaala eh, masaalixdiina adduuni mid aakhira maxaa yeele riwaaye bukhaari kusugan waxay leedahay yukawifu allahu bihimaa cibaadahu ilaahay baa wuxuu ku cabsiiyaa addoommadiisa qoraxda markay madoobaanayso waa laysku cabsiina waa arin wax dadka marka lagu baqdin gelinayo marka hadday cabsiyo timaado marka tawbo iyo alle u dhawaashaa loo baahan yahay marka ilaahay barya subxaana watacaala fadcu llaha alla tuuga marka ilaahay keyrkiis tuuga lama dhihin qoraxda markiiba in qabuuraha la aada ma aha ama ilaahay keyrkiis la baryo ma nebigii baa fadcullaaha dhahaaya sala allahu calayh ali wasalam wasallii tukada wax kale in laysku mashquuliyana maaha ayib oo dadku ay marka ay waxyaaba marka khalad ay sameeyaan oo aan sharcigu u dirin tii sharciga u diran ay ku tagaan wasadaqa ibnu cabaas radiallahu canhu ibnu cabaasna runow sheegay markii uu yidhi yani ma ma umiytat maa uxditat bidcatun bidco lama soo derisiiyo ilaa umiitat sunna ilaa sunnaa la dilaa yiri booskeeda oo kamaa qaal eh, yani lama soo derisiiyo ilaa bedelkeeda oo sunnaha meesha laga tirtiraa sunnada waxay ahayd marka qoraxda ay madoobaato ay madoobaato muxuu ahaa waxay ahayd in salaad la tukado alla la baryo sadaqada la badiyo riwaayadka qaar ay sheegeen lama sameeyo intaas maxaa la sameeyaa marka jidadkaa la wareegaa luubaana dab lagu shubtaa jidadkaan la wareega marka wixii nebiga noo dirayna ma samaynayno waxuusan noo dirina cibaado laga dhigana war haddii la yidhaha waxaan ilaah laga cabsaa layska dhaafana waxaa laleeyahay waxaan weligeed lama arki jirin waa dad kusoo weynaaday bidco waa marka ibnu mascuud asalkiisa imaanaya markaas ee uu yidhi xaalku see noqonayo haddii adi aada ku dhex noolaato dad yani nin walba ra'yigiisu cajab geliyey E, e, ku koray kii yaraay ou ku koray bidcadii ou ku koray kii weynayna ou ku weynaaday bidcadii oo haddii la inkiro bidcadii la dhahayo sunaa la inkiri haddii marka sunadii la sheegana la dhahayo la sheegay saasoo kale ayb marka dadka tii oo kale ay ku jiraan tanaa marka dadka loo diro faidaa ra- waa ku yaalaan marka kutubaha xadiidkay ku yaalaan fiqigiina waa ku yaalaa baabu baabu salaati lkusuufi waa ku arkay kutubaha axkaam laakiin lama tukanayo waxaa laga yaabaa intaasoo sala akrinayo minhaaj weligiis inuu la tukanin salaatulkusuuf maxuu ka sameynaa marka kitaabka agtiisa macadaalika tuuladii ama magaaladiina uu dhex joogo marka waa cajaa-ib sunankaasoo kale waxaa fiican qofku wixii sunan oo dadka ka maqan inuu nooleeyo man sana fi lislaami sunatan xasana taas waa marka diinta ku sugnaa oo dadku ay ka tageen in lasoo nooleeyo taasaa sunno wanaagsan oo lagu sheegaa ay tahay fadcu la barya wasalluu tukada riwaaya waxay ku dare inay in la sadaqaysto sadaqada la baxa marka halkaan waxaa laga qaatay yani sadaqada sababta loola baxa ibnu daqiilciid axkaamul axkaamka wuxuu leeyahay waxa weeyaan sadaqada balaayaday dafcisaa dunuubtana waa demisaa wasadaqatu tudficu lkhaiia kamaa yudficu lmaa naara marka sadaqadii waxaa loo baxsanaa waxay tahay halis waa waktigaan marka cabsi gelina meeshaan ku jirto adduunka inuu isbedelaa suurtagal ah maal adduunka caalamkan kore hadday wax iska bedelaan waa waxyaabihii qiyaamahana loogu sheeg sheegay marka in marka qofkii ou alle u dhawaado xaggiisa alle maxaa loogu dhawaadaa baryadiisa salaad la tukado sadaqa lala baxo waxyaabahaasa loogu dhawaada muttafaqun caleyh xadiiska bukhaari muslim baa weriye marka hadyiga islaamka u fiirso waa axsanu lhadyi waay sababto a ah markay caalamka wax iska bedelaan alla u degdegaan alla bari alla u qaysho caabud u tuko salaadaa laguu jideeyey haddaad diimaha kale fiiriso ama dadkan kale hadda aan diin diinta haysanin qoraxda markay madoobaanayso waa la daaw waa loo daawasho tagaa wariyaalka waxay aadayan ay qoraxda ka madoobaanaysay sii tegayaan wararay kasoo gudbinayaan markaas meeshaas isku sawirayaan qoraxdiyaa lasoo sawiraa haafiliin waay ilaahay hadda hadduu halaag markaas ku keeno amaba qiyaamihii ay ku dhacda iyagoo saas ah, khatar sooma iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun waa mida ilaahi subxana wa tacala ule marka hadiga islaamka wax ka fiican malaha kuwa marka in lagu riwaayada kale marka waa tii hore il xataa tanjeliya walilbukhaariyi min xadiidi abi bakrata radia allahu canhu fasalluu tukada wadcuu alla barya xataa yukshafa maa bikum ilaa idinka foydo wax idinku sugan wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga jahara korba u qaaday oo la jahray fii salaati lkusuufi salaat lkusuufka dhexdiisa biqiraa'atihi qiraa'adiisa oo la jahray fasallaa nebigu waa tukad arbaca rakacaatin afar ragcadood fii rakcatin oo laba ragca ku dhex jirto tukaday iyo arbaci sajadaatin sujuudood ku dhex jirto wuxuu tukaday afar ragcadood oo laba rukuuc oo laba afar yani rukuuc afar rukuuc oo laba ragcadood ku dhex jirta iyo afar sujuudood ku dhex muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saareen xadiidkan hada lafdu muslim kanna waa lafdii muslim riwaaya mooyaane riwaayadan marka waxaa laga qaadanaa meeshaan marka dhowr xugun xugunkooda waxay tahay salaatul lkusuuf salaad inuu leeyahay kusuufka inuu salaad leeyahay mid waa mid ah qoraxda markay madoobaato in salaad riwaayadii horena waa noo sheegay fadcu llaha wasalluu riwaayada salaadiina waa sheegtay sifada loo tukanaana waa ku dartay way sheegtay waxaa kaloo laga qaadana in lala jahraayo qiraa'ada in qiraa'adii kor loo qaadayo oo lala jahraayo taasay sheegtay riwaayada oo jahra fi salaati lkusuufi jahrigan marka culimada waxaa ku tegey imaam axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahuya ibn eh, lmundir ibnu khuseyma raggaasaa ku tegeen eh, naam si ibnulmundir awsadka oo ku dhigay saddexda imaam ee kale abu xaniifa iyo imaam shaafici iyo imaam malik waxay ku tageen qorax madoobaadka in qiraa'ada hoos loo dhigo in inqiraada aan lala jahrin ee hoos loo dhigay ku tageen shaaficiyadana waxay leeyihin maadaama salaad nahaariya ay tahay qoraxmadoobaadka maalinaa la tukadaa salaadaha maalinkiina waa salaado sirri ay leeyihin qiyaaskaasay marka ay la aadeen nasna waa daliilna waa keensadeeno xadiidka samurata bni jundub oo wariyey oo tirmidi ku sugan sunanu tirmidi ku sugan oo aimo badan aimo kalena ay warinayaan ayaa marka ay la imaadeen ibnu cabaas xadiidkiisa iyo xadiidu samurata bni jundubey labadaa xadiidku marka waxay sheegayaan in ibnu cabaas wuxuu leeya nabigan ku dukaday dhinaciisa salaad oo dayaxmadooba qoraxmadoobaad ah lama uusan jahrin qiraa'ada waxba ma maqlin lamana jahrin qiraa'adiisa samura xadiidkiisana wuxuu ahaa lam yusmic lanaa sawtan wax codana maqashin xotona maqlin labadaas xadiiday marka shaaficiyadu ay qabsadeen laakiin labada xadiid marka la isu geegeeyo xadiis xasan waa noqon karaan laakiin halkaan hadday iska hor riwaayadan caaisha iyo riwaayada waa iska hor imaanaya mar hadday iska hor yimaadeenna lama jamci karo waxaan loo jamci karin waa maxay nabiga calayhi isalaatu wasalaam hal buu hal salaaduu tukaday hal qorax madoobaadu u tukaday marka ma dhici karto inuu qiraa'ada ma akrinin in la yidhaaho waa siraystay waana la jaaray ma dhici karto haddii laba qorax madoobaad nebiga uu tukan lahaa waxaa la dhihi lahaa marna waa la jehray marna waa siraystaa la dhihi lahaa laakiin hal mar unbuu tukaday isaga lkusuuf nebigu mar unbuu tukaday bis halkii baa marka riwaayada ay leedahay waa la jehray midna ay leedahay waa siraystay midda waa la jahraydaa xoog badan marka min xaysu sanad maxaana midda waa la jehray dhehaysa waxaa werinayaan eh, eh, bukhaari muslima werinaya marka maa fi saxiixayn aqwa mima laysa fi saxiixayn saxiixaynka riwaayada ku sugan oo mutafaqa waa ka xoog badan taha wixii meelo kale ku sugan laa siyama haddii xadiidka la yidhi bimajmuuci duruqihi xasan ku yahay laa xadiid marka lasoo kabkabay oo duruqihiisii laisu geegeeyey min xaysu sanad xasan saa uga noqday ma ma ma ku eh, eh, xoog dhamaa karo bukhaari muslim riwaaya waminuna marka waxaa saxiixa in lala jahro midda kale oo qiyaaska shaaficiyada oo salaada nahaari waayada waxaa looga jawaabay waxayba u dhowdahay in looga qiyaas qaato jumcada in jumcada iyo ciidda looga qiyaas qaato a uga dhow meesha ayagu la aadeen sababtoo a ah salaatul kusuufka waa salaad awalan jamaaco lagu tukado oo qof keligiis iska tukan karo dhinacaas duhur iyo waa uga duwantaha dabcan soo maa jumcada waa laysku yimaadaa ciiddana waa laysku yimaadaa maalinayna dhacaan labadooda tana marka waa lamid iyadana maalinay dhacaysa waa laysku imaan waana laysku imaadaa marka isxaaq wuxuu leeyahay xagga qiyaaska waxaa ku xoogan in ciid lagala mid dhigo ciid iyo jumco oo kale in looga qiyaas qaato khulaasat lqowl marka jahrigaas unbaa marka waxaa weeyaan in lala jahro ayaa raajixa sida bukhaari muslimba ay warinayaan lidalika ibnu xajar buluuqulmaraamka maba ku qorinba xadiidu samura xadiidka samura ma aanu qorin waxaa laga qaadanaa sidoo kale xadiidkan fasallaa arbaca rakacaatin fii rakca waa sifada ugu saxeexsan midaanna ee loo tukado salaatul afar ragcadood oo laba ragca ku dhex jirto iyo laba iyo afar sujuudood iyu tukado sifadeeda marka waa sideen afar rukuuc oo laba ragca ku dhex jirto halkii ragca marka meeqa rukuucooday leedahay labay leedahay see marka loo tukana allahu akbar ayuu leeyahay wuxuu akrina marka qiraa'ada faatixadii iyo suuraddii allahu akbar buu le waa rukuucaya samica allahu liman xamida ayuu le ictidaala allahu akbar buu le wuxuu kusoo noqonaa ha qiyaamkii buu kusoo noqona wuxuu akrinayaa marka qiraa'adii faatixaduu soo bilaabaa maadaama qiraa'o la sheegay waxaa weyaan marka qiraa'adii de waa faatixadii iyo suuraddii isku xigtaa qiraa'o la yahay marka rukniga qiyaamka la jiyey shaaficiyaduna saasay qabaan ibnu daqiiqna saasoo xoojiyey qaar culimada kamida waxay leeyihiin qiyaamka labaad laguma celinayo faatixaday leeyihin suuradda unbaa meesheeda laga wada taa laakiin waa laga fiicay faatixadii lagu soo celinaa qaraadi baa lasii wadaa waa la rukuucaa samica allahu liman xamid ayaa le sujuuda la aada sujuudda iyada waa iska caadi waa laba sujuudood samayna rakcadii hore u utukado ta labaadna u tukana mala fahmintaas sifatu salaati lkusuuf sidaas weyaan marka waa laba ru ragcad kasta waxay ka kooban tahay laba rukuuc iyo laba iyo waxay ka kooban tahay iyo laba ictidaal iyo laba qiraa ay ka kooban tahay sujuud laakiin waa un caadi ragcad kastaa laba sujuud taas marka waxa ay keenaysaa marka iyadana sidoo kale waxaa kaloo sifadan marka sifooyin kaloo fara badanaa jiro oo in oo riwaayadka qaar waxay leeyiin nebigu saddex rukuuc ayuu sameeyey wuxuu tukaday saddex rukuuc ayuu laba ragca ku dhex sameeyey saddex saddex saddex rukuuc ayuu halkii ragcaba ku sameeyey riwaaya waxay gaarsiina shan rukuuc oo ragcadiiba u yaala muslimaa werinaya riwaayaad noocaas iyo abu daawuud iyo laakiin imaamu shaafici iyo imaam axmed ibnu xambal iyo ibnu lqayim zaad uu ku sheegay waxaa ugu saxeixsan uguna raajixsan riwaayadaas dhahayso ragcad walba inay laba rukuuc taasaa ugu raajixsan sababtana waxa ay tahay riwaayaadka kale o dhan horta cillo kama marno shuduud iyo nakaare iyaa ku jirta sida beyhaqi iyo ibn cabdilbar iyo ay sheegayeen imaam lbukhaarina saasoo isaga laftirkiisa oo u iishay waxaa kaloo iyadana marka in midaan hadda aan hayno oo ragcad kasta inay laba rukuuc leedahay waxaa xoojinayo nebigu hal mar unbuu tukaday qorax madoobaadkii hal mar unbuu u tukaday laba jeer inta qoraxda madoobaatay laba salaadood ma kala tukanin haddii laba uu tukan lahaa waxaa la dhihi lahaa marna saddex rukuuc ayuu ragcadiiba u yeelay marna laba u yeelaa la dhihi lahaa tacadud meesha ma jiro inkastoo isxaaq ibnu raawiya uu yidhi riwaayaadkan soo soco iyo midaan Ah, waa la jamcina oo waxaa laleeyahay tacadud lqisa tacadud lwaaqica tacadud lwaqaa'ic ayaa lagu xambaaraya laakin ma tacadudin waqaa'ic waxaa laleeyahay hal istisqa unbaa laga hayaa inta mar haddaanay tacadudin marka riwaayada bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeenaa la qabsanay marka oo ah ragcad kasta in laba rukuuc ay leedahay inta kale shuduud iyo nakaaraa ku jira taana waa la garta soo maa wahada lafdu muslimin weeyaan buu yiri wafii riwaayatin lahu riwaaya muslim usugnaatay waxay leedahay fabacaha nebigu wuxuu diray munaadiyan mid dhawaaqo oo naadiyo ayuu diray yunaadii munaadigaas oo yunaadii naadinayo muxuu odhanaa marka asalaata jaamicatan ayuu leeyahay asalaata sida badan saasaa loo shaqeey asalaatuna waa banaantaha marka haddii la yidhaha asalaata nusiba cala liraa iraa lagu nasbiyo boorin oo markaa maxay noqonaysaa marka uxduru salaata war salaada uxaadiraay war salaada u ukaalay jaamicatan xaal ay tahay salaada tii ururinayso dadka isku soo ururinayso jaamicatan marka nusiba cala alxaal haddii asalaatu jaamicatun la yidhaahdo markaas waxaa iyadana ku banaanta marka mubtadada khabar laga asalaatu jaamicatan haddii la yidhahdana tan hore in mubtada loo soo qadaro jaamicatantana xaalkeeda ay baaqi ku ahaato wujuuh kalena waa ku jirtaa dabdinteeda laakiin asalaata jaamicatantan ayaa inaga noo qornan kuwadeyna asalaata ay uxdiruu xaadira asalaata salaada ukaaleeyo salaada xaadira jaamicatan xaal ay tahay midii ururinaysa saar marka tanna waxaa laga qaadanaa salaatulkusuuf aadaanna male iqaamana male asalaata jaamica unbaa laleeyahay bs asalaata jaamicatan bis unbaa laleeyahay ma la adimaayo lamana aqimaayo intaan unbaa la odhanay ciidda ma looga qiyaas qaada karaa asalaata jaamica ma laleeyahy la oran maayo sababto ah cibaadada haalibkeeda tacabud cibaadaadka sida ibnu daqiiq ilciid axkaam axkaamka uu ku sheegay haalib cibaadaat waxaa weya mabnaaha tacabud cibaadaadka haalibkeeda waa tacabud marka tacabud hadduu yahay de ciladeeda lama gara karo waxa ciiddiina aan loogu dhihin ististana loogu yiri lama fahmi karo marka waa in marka eh, lagu ciiddana aan waxba la dhihin eh, kusuufkana marka asalaata jaamica leedahay kusuufkana asalaata jaamica kale in loo soo ixaaleeyo laba raboo la yidhaha ciiddana asalaata jaamica la dhahaa la odhan maayo wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal inkasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay calaa cahdi nabiy sala allahu alayh ali wasalam waqtigii rasuul fasallaa nebiga waa tukaday marka faqaama waa istaagay qiyaaman qiyaam qiyaamkaas oo dawiilan dheer halkan marka waxaa laga qaadanaa qiyaam dheer oo nabiga istaagay bimacnaa sifadii salaadaa weli laguu sii sheegay awal qiyaam unbaa lagu sheegay laakiin marka uu nebiga allahu akbar dhaho faatixada akriyo qiyaamkiisu waa dheereynayo suurad dheer uu qabsanayo naxwan kaasoo u dhowdhow min qiraa'ati suurati lbaqara suurat lbaqara qiraa'adeeda u dhowdhow naxwan min qiraa'ati suurati lbaqara uma markaa dabadeed rakaca waa rukuucay rukuucan rukuuc kuwaasoo dawiilan dheer uma markaa dabadeed rafaca waa soo kor noqday faqaama waa istaagay qiyaaman dawiilan qiyaam dheer u istaagay wa huwa isaguna qiyaamkaas duuna alqiyaami alawali kii hore waa ka yarahay isago alxaal huwa qiyaamkaasuna duuna alqiyaami lwali qiyaamka mid ka gaaban ayuu ahaa oo allahu akbartiisii hore qiraa'adii uu akriyey marka dambe intuu rukuucay samic allahu yidhi allah akbar haddana soo yiriyo qiyaamka kusoo laabtay qiyaamka waa ka gaabnaay midkii hore sida salaadaha caadiga ragcada koowaad iyo midda labaad koowaad u dheertahay ee tanna sidaanoo kale ay tahay ragcada labaadna waa ula sii mid uma rakaca wou rukuucay rukuucan awelin rukuuc dheeran rukuucay wahuwa isaguna rukuucdaas walxaali wey duuna rukuuci aweli rukuucdii hore uu ka hooseeyo uma sajada waa sujuuday uu ka yaryahay uma sajada waa sujuuday uma qaama waa istaagay qiyaaman awiilan istaag dheer wahuwa duuna alqiyaami alaweli walxaali wey isaguna duuna alqiyaami alaweli uu ka hooseeyo ama uu ka gaaban yahay uma rakaca waa rukuucay rukuucan awiilan wahuwa duuna rukuuci alaweli uu ka yaryahay uma rafaca waa soo kor noq madaxiisu soo kor yeelay faqaama qiyaaman awiilan qiyaam dheer buu istaagay wahuwa duuna alqiyaami alawali qiyaamka horena ou ka gaaban yahay uma rakaca waa rukuuca rukuucan dawiilan rukuuc dheer wahuwa duuna rukuuci alawal ou ka hooseeya uma sajada waa sujuuday uma insarafa waa gadoobay salaadii buu ka baxay walxaal qad injalas qoraxdii ay faydantay iyadoo qoraxdii ay faydantay sifadan marka waxaa laga qaadanaa in sidaan loo tukanayo oo ay ka duwan tahay salaatul salaadaha kale xanafiyada iyagu ay qabaan in laba ragcoo caadiya un la tukanayo laba ragcoo iska caadi ah sida labada ragcoo caadiga oo kale loo tukanayo waxaan marka iyada lasoo celcelina lasoo cel malaxday waa laba rukuucoo iska caadiya ah. hadhow marka markay yidhaahdeen laba ragcadood oo caadiya ah, sifadan seed yeelaysaan markii la yidhin waxay ka baxeen marka maslak aada cariir u ah nebiga muxuu ugu soo noqnoqday waxay yidhaahdeen marka dambe oo rukuucda marku kasoo kacayo ayaa wuxuu fiirinayay qoraxdu qoraxda inay baay madowga uu ka baaba-ay iyo in kale markaasuu ku noqdo rukuucdu saasaa laga wadaa waxaas marka waxaa weeyaan axaadiis iyo meel cidlaan looga tegaayo oo madhab la waafajinayo aana lama rabo fahaaba xaal marka uma insarafa waa gudoomay wlxaal qad tajallat ishamsu qoraxdii ay faydantay dadkiiba u khudba akriyey marka khudba ayuu dadkii u akriyey halkaana marka waxaa laga salaatu lkusuufi khudba ayay leedahay khudbadana marka waa ka dambaysaa salaada salaada horeyso kadib khudbada la akrinaya lana uma insarafa walxaal qad tajallat shamsu fakhadaba annaasa markaasu dadka khudbada u akriyey khudbadan marka waxaa qabo imaamu shaafici iyo lmungir iyo ibnu khuseyme asxaabu alxadiid oo dhan jumhuur asxaabi alxadiid saasay rabaan a-imada kale imaam axmed maalik iyo khudba ma lehayn maxaayl nebigu ina shamsa walqamara aayataani inbuu yiri arrintan marka uu yiri nebiga caleyhi salaatu wasalaam wax kale ma ahayn waxay un ahayd ridin uu radinayo dadka sida sida yani si wax u maleeyey yani ictiqaad dadku ay qabeen unbuu zuulinayo qudbo uguma uunan talagelin laakiin waxaa lagu naqdiyey waxa ay tahay awalan khudbada imaam imaamu albukhaari waa baabaystay saxiixiisa oo wuxuu yidhi baabu khudbati alimaami fi lkusuuf khudba u sheegay wa qaalat caaisha asmaa caaisha iyo asmaa waxay dhaheen buu yidhi khaaba eh, nabiyu sal lahu al khaaba nabiyu sala allahu alay slam nebigu waa qudbeeyey bay salaatul kusuufku marka uu dukaday kadib nebigu waa qudbeeyey bay khudbay sheegeen iyaku xadiidkan marka waxaa kalou sheegay marka eh, xadiidkan marka laakiin fakhaaba naasadan hadda meesha inaga noogu dhigan oo ibnu xajar hadda fakhaaba naas hadalkan xadiidka kaba mid ah ibnu xajara cabiray laakin haddaba xadiidka kuma jirta ogo waa tacbiirka ibnu xajara saa u cabir nasu lxadiid sidaa ma aha laakiin xadiidka caaisha iyo asmaa iyo ayuu ku cad yahay in nebigu uu khudbeeyey meeshaas ku cad yahay adiladaasa marka loo qabsanay qoladan marka ayagu dhahayaan eh, nebiga qudbo uguma talagelin waxba uu radinayo taa iyada waxaa loogu jawaabaa taksiisku daliilo u baahanya mar haddii khudbo la sheega waa qudbo waxaasoo u dhan lahaa eesaan saan kama rabin daliilay u baahantaha daliilna uma hayaan midda kale ibnulmundir kitaabkiisa alawsat masaladan markuu ka hadlaya wuxuu yidhi wa miman ahbata alkhudbata bacda salaati alkhusuufi salaatulkhusuufka in la qudbeeyo dadka sugay waxaa kamida yidhi min asxaabina asxaabteena yani kamida ashaaficiyu imaamu shaafici wa isxaaqu isxaaq bnu raahuya iyo wa caamatu asxaabina iyo asxaabu asxaabu xadiidka yani dadka ahlu xadiidka ah aktarkooda ilaa maalikan imaamu maalik ma ahna ilaa maalikan maahna imaamu maalik ahna xadiidka kamida maaha fainahu qaala imaamu maalik wuxuu yiriy dhahay laysa lilkusuufi khudbatun kusuufku khudbo male imaamu malik waa ufiirsa hadalkan aaduu muhiim u yahay imaamu malik wuxuu yidhi kusuufku khudbo male waadihi midaanuna gaflatun minhu waay waa halmaan iyo kaflo ku dhacday waa yidhi imaamu maalik ka ahaa liannahu maxaa yeelay miman rawaa imaamu maalik wuxuu kamid yahay ragga wariyey xadiida hishaam ibni curwa can abiihi can caaisha xadiidka khudbada sheegaya asaa wariyey oo hishaam hishaam ibni curwa can can abiihi can caaisha can inabiy sala allahu alayh ali wasalam sallaa binnaasi salaata alkhusuufi uma khaaba xadiidkaasu weeye maca daalika khudbadiina waa diido khudba ma lahan kuma unan tegin wuxuu yihi imaam ibnulmundir waalahbaaru idaa tabatat axaadiidtu hadday sugnaato yihi lam yadurahaa ma dhibaayo yihi takhallufu man takhallafa can ilqawli bihaa qofkii ka haro oo yihi ani xadiidkan waxa aan ku fatwoonin qofkii ka haro kaharidiisa waxba ka dhibayso mar mar hadduu xadiidkii sugnaado qofkii ka hara saa ka hara xadiidku waa la qaadana waa la garta soo marka meeshaan marka de cilmigan waxa weeyaan marka cilmulxadiidku qofka waxaa laga yaabaa inuu marka xadiid warinaayo macnaa haddana uu kafle ay ku dhacayso si inuu wax isu moodsiiyaa dhici karto khudbada inay si kale la noqotaa suura inuu iska hilmaamana waa dhici kartaa inta wariyey haddana aanu ku baraarugin waa iska suurtagal laakiin dadku dad uma xayirnaanayo hadda imaam maaligaasaa yiri khudba malay uu yiri kusuufka iyo imaam axmedaa dheheen waa layska dhaafaa la dhihi maayo waa la sameynaa khudbada ayagoo la ogyahay inay dad ajilo ah ay taqliidku marka lama rabo dadka dalabatulcilmiga marka waxaa laga rabaa inay yani xadiidka inuu la weynayo calaa ra-si walacayn inuu ahado xadiidka laakiin haddaw xadiidka hebel khilaafana waa waxa weeyaan waa xadiidka xadiidka xadiidka aan leeyahay hebel kalena hadduu xadiidkii keyrkiis ku fadwoodana haddii laga leexdo xadiidka la raacana waxaan leeyahay hebelaa la dacniyey ama hebelaa waxaa la yidhi see sheekh hebel uu gefi karaa taas waa waxay noqonaysaa waa waa waa waa taqliid acma ah waa weli oo cadaalad darro ku socdo weliba oo ku socdo cadaalad darro marka waxaa ku dhaboobaya macnaadii ahayd axashafan wa suua kaylin axashafan wa suua kaylin nin baa marka waxaa waxuu yidhi waxbuu wuxuu iibinayo timir timir aad u xunoo fool xun oo aan yacni qiimo lahayn u iibinayo oo bolol ah bololnimadeedii iyo waxuu iskugu daray haddana miisaankii u khayaalayo markaasu waxay yidhaahdeen axashafan wa suua kaylin iyadoo marka in xadiidka looga tago liajli qawli fulaan ay xumayd haddana haddaadan xataa arrintaasi aadan ka dhigin caam oo aad tiraa kanna waa diidaa kanna waa ogolaana aad tiraa dee xashafana suwaa kaylow cid looga fadhinaana male taasoo kale qof walbana marka dadka ahlu dalabatul eh, eh, cilmigaana waa inay naftooda ku tarbiyeeyaan waxaas inay iska dhaafaan qofku kaa-ina man kaana ama iyo maalig ha noqdo ama imaamu shaafici ha noqdo ama marba nin aimadu marba qof baa mas'alo kuga fahmay maca dalik annaga isagana inaanu cudur daarno wixii xaqaana ka raacno ayaana khuseeyo waatan weliba uu leeyahay ibnulmundir wahaadihi kaflatun minhu buu leeyahay hadda haddaad tiraa marka qofka imaamkaas waa gafay dadka qaarkood qiyaamadaada istaagaysa qolana marka waxay kuleeyihin aduma shaaficiyaad ka cilmi badantii kuleeyihi qolo kalena waxay kuleeyihin culamada hadda joogto maad ka cilmi badan tahay sheekh fulan iyo miyaad ka cilmi badan tahay lagu leey oo culamada zamankan joogto muxadisiinta ama marka ama fuqahada ah iyo ayb sheekh alalbani ama sheekh binbaz ama sheekh ibn cusaymiin iyo kale marka dadkaasaad ka cilmi badan tahay lagu leeya waxaan xaggee ka keentay shaygu in layska hubsadaa muhiim waxaanu xaq ma yihiin mase ma aha taa in la hubsadaa muhiim xaqa cali bin abi aalib waxaa laga hori inuu yidhi alxaqu waxaa laga wariyey alxaqu ina alxaqa laa yucrafu birijaal xaqa laguma aqoonsado yiri nimanka ragga laguma aqoonsado nacam icrif alxaqa tacrif ahlahu xaqa baro adaa dadkiisa baranayo markaas nacam marka dadka in rumuus loo sameeyo ma aha nacam hebel xaqa micyaarka hebel waa hebel xaqa nacam lama rabo arrinta iyadana marka min suu-il waxaa ah dadka sunnada fahmay qaarkood inay ku jirto waxaas oo kale oo dadka marka dad mucayana intay u taagaan hebel ninkan kusoo dabafaylay wuxuu noqonaa eh, yani qof eh, ama ictiqaadkiisa wax ka khaldan yahay ama yani eh, waxa uu sheega dhan ay baatil tahay biduun iyadoon la fiirinin adilada iyo iyo iyo culamada salafka maxay rajixeen iyo axaadiis maa maxay sheegtay iyadoo aan aan la dhihin dad ula baqi mayna marka taas marka masaladan iyada marka taasaa marka imaam eh, eh, ibnlmundir oo sheegay kitaabkiisa alaws khudbada marka waa la akrina sida raajix aimadaasna marka ku tagtay sidaa marka waa laga xoog badan yahay maxaa yeelay nasna ma aynan keenin midda labaad eh, khudbadaanna waxay ku jawaabeen inay yidhaahdeen nebiga waxunbau ku radinayo ictiqaadkii ahaa in qoraxdu markay madoobaato liajli qof dhimashadiis inay u madoobaanayso iyo taasoo ula dal lahaa maana khudbo iska joogta maya uma uusan dal lahayn taana marka waxaa looga jawaabay taksiiska noocaasoo kale daliil buu u baahanya fakhadaba annaasa muttafaqun caleyh lafdi lilbukhaariy ereygan marka fakhadaba annaasa ma ahan marka erey xadiidka sulbigiisa ku sugan ee khudbadii nebigu markau hadalkaa saas waa tacbiir ibnu xajar ou cabiray xadiidka sidaa kuma qoran laakiin baabka markau baabaystay bukhaari axaadiis wafii riwaayatin limuslimin riwaaya muslim usugnaatay waxay leedahay sallaa nebiga waa tukaday xiina kasafati shamsu qoraxda markay madoobaatay tamaani rakacaatin sideed rukuuc fii arbaci sajidaatin oo afar sujuudood ku dhex jirta wax kale ma ahan rukuucdiiba wuxuu ka dhigay ragcad walbaa meeqa rukuuc u yaalay afar rukuuc u yaalay wuxuu ku yidhi wafii riwaayatin limuslimin sallaa xiina kasafat shamsu hamaaniya rakacaatin sideed rukuuc ayaa afar sujuud ku dhex jirta halkii labadii sujuud waa hal ragco soo maa marka afar sujuudood waa laba ragco labadaa ragca marka waxay kudhex jiro waxaa ku dhex jiro sideed rukuuc baa ku dhex jiro idan ragcad walbaa meeqaa lagu sameeyey afar rukuuc riwaayada horena maxay ahayd sifadii hore labay ahayd afara riwaayadan ay leedahay muslimaan waa shaad marka midkaas oo shuduuda meeshaan ku jiro riwaayadii horaa raajixa oo bukhaari muslim ay isku waafaqeen wacan caliyin calina waxaa laga weriyey xaggiisa milu dalika kanoo kalea laga weriyey marka wacan caliyin milu dalika saaxibu subul salaam wahmi baa ku dhacay meeshaan wuxuu ka dhigay can caliyin inuu muslim riwaayo kale oo cali uu ka werinayo inuu leeyahy ka dhigay ila markii hore waxay ahayd mutawa fii riwaayatin limuslimin u yii sallaa xiina kasafat shamsu tamaani rakacaatin fi arbaci sajadaatin wacan caliyin buu yihi markaas marka waxa u qaatay wacan caliyintaana in muslim uu riwaayadan uu leeyahay riwaayada cali marka muslim ma laha ee eh, riwaayada cali waxaa werinaayo eh, riwaayada cali iyo riwaayada eh, ibnu cabaas ee hore waa isku mid oo ka wada ibn xajar ee kama wa waxay isku mid ka yihiin mid walbaa waxaa ku sugan sideed rukuuca ayuu sheegay laakiin isku masder ma aha isku yani kitaab ma aha tii horena muslimaa weriyey midaanna saxiixu muslim kuma sugnee waxaa weriyey imaam axmedaa weriyey imaam axmed ayaa weriyey min ariiqi xanash can caliyin ayb marka meeshaas wahmigaas in la fahmaan umaleyna meeshaan marka uu yihi fii riwaayati limuslimin sallaa xiina kasafat shamsu tamaani rakacaatin fi arbaci sajadaatin wa can caliyin lamithlu dalika ayaa laga weriyey taas oo kale laakin laysat fi saxiixi muslim saxiixu muslim kuma sugna sidaa marka umsubulisalaam wahmigaa marka meesha uga dhacay asalkiisiina waamigaas asalkayna ku taalay asalkuna saasoo kale ila subulisalaamku asal uu leeyahay mogtaa kitaab oo iska bilowday waa ikhtisaar camal badru tamaam kitaab la yaraa nin maqribi alifay oo buluuqulmaraamka uu ku sharxay soo gaadiye marka asalkiisa iyo subul salaam labadaba meesha wahmigaa uga dhacay riwaayadkan marka waxaan ka hadlayna marka iska dhamayn walahu can jaabirin walahu ay walimuslimin waamida can jaabirin radia allahu canhu jaabir xaggiisa sallaa nebi waa tukaday sita rakacaatin lix rukuuc ayuu sameeyey biarbaci sajadaatin ayuu ku sameeyey afar sujuudood tanna marka meeqa eh, ragcadiiba meeqa waay marka saddex waay ragcadiiba meeqa rukuucay leedahay saddex riwaayada iyadana muslim baa wariyey iyada laftirkeeda shaadi wliabi daauud abi daauud waxaa usugnaatay can ubay bni kacb can ubay bni kacbin sallaa nabigu waa tukaday farakaca hamsa rakacaatin shan rukuuc ayuu sameeyey wasajada sajdateyni laba sujuudna waa sujuuday wafacala fi haaniyati midii labaadna wuxuu ku sameeyey midla dalika taas oo kale tanna marka maxay leedahay halkii ragcada shan rukuuca ku jirta halkii ragcada shan ayaa ku jirta riwaayadan iyadana marka abu daawuud oo werinaya sanadkeedu nakaara ku jirta nacam oo xaakimna waa wariyey abu daawud iyo xaakimba waa isla wariyeen xaakim markuu wariyey wuxuu yihi ruwaatuhu saadiquuna ruwaaddu waa dad run sheegayo imaamu zahabiya marka tacqiibiye waxa uu yidhi khabarun munkarun waa khabar munkar ah wey xadiidka marka halkan waxaad ka fahmaya xadiidka lagama feeriyey keliya sanadka daahirkiisa xataa mararka qaar matniga shuduud iyo nakaaro ay geli kartaa iyadoo sanadku ou daahiruhu sixa uu yahay ayaa haddana matnigu ou noqon karaa shaad ama munkar hadda marka waxaa la haystaa waa matniga ogow waxaa laga yaaba qaar inay is yirahdeen oo axaadiistan muslim ku jirta say daciif u tahay de waxay daciif unoqoy shaad u noqonaysaa matniga waa waxa shuduudka oo ku jira matnigii ayaa waayaa waxuu khilaafaa xadiid ay rijaashiisa min rijaali lbukhaari wa muslim rijaal jibaal ah oo hal mar waayo xadiidkan intaanoo riwaayo lagu sheega waa hal dhacdo waay oo nebiga uu sameeyey ma dhici karta intaan inuu wada sameeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar haddaanay dhici karin marka maxaa laga qaadanaa marka ama laga qabsanaa maxaa laga qaadanaa ama laga qabsanaya oo keliya riwaayada ay bukhaari muslim isku waafaqeen oo xooga ah. inta kalena marka shuduudu nakaara ku jirta sidaana waxaa caddeeyey bayhaqi ibnu cabdilbar a'imada saasay caddeeyeen shaafici imaam axmed kulligood nacam sidaana marka zaadulmacaadkaad ka fiirinaysaa ibn lqayim wuxuu sheegay imaamu shaafici iyo imaam axmed inay kalad waay riwaayaadka wixii kasoo haray tii hore ragcad kasta inay laba rukuuc leedahay wixii aan ahayn kalad marka riwaayaadkan marka taasaa ibnu xajarna taasoo kale ayuu fatxulbaariga uu ku sheegay oo wuxuu yidhi walaa yaklu isnaadu minha fii cilatin intaan aan soo sheegnay isnaad kamida oo cilo ka maran ma jiro ayb waqad awdaxa dalika albayhaqiyu wabnu cabdilbar eh, bayhaqi iyo ibnu cabdilbarna arrintaa way caddeeyeen yii wa naqala saaxibu lhadyina wuxuu soo guuriyey saaxibu lhadyi wuxuu ka wadaa ibn lqayim zaadulmacaadka waxaa layidhaha alhadyu nabawi alhadyu nabawi ayaa lagu magacaaba marka hadaad aragto qaala ibn lqayim fi lhadyi zaadka saaxib alhadyi can ishaaficiyi iyo axmed waxuu kasoo gu-iyey wlbukhaariyi weliba anahum kaanuu yacuduuna ziyaadata calaa anahum kaanuu yacuduuna aziyaadata cala arukuucayni laba rukuuc wax ka badan fii kulli rakcatin kalatan bay ku tiriyeen min bacdi ruwaati ruwaadda qaarkood ay ku qaldameen fa ina akthara duruqi alxadiidi waxaa duruqda xadiidka badankood haddii la jamciyo yumkinu raddu bacdiha ilaa bacdin wayajmacuha dalika anahu ywma maat ibraahim maalinkan u waxuu nabiga tukaday halkaas maalin marka halka maalinna intaan ma wada dhici karaan marka waxaa laga qabsanaa midda bukhaari iyo muslimba ay isla wariyeen wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal ibnu cabaas waxaa laga wariyey eh, radi allahu canhuma qaala waxau yihi maa habat riixun dabayl ma aanay dhabanin oo ma kicin qadu hor hadda ka hor ilaa hadday dhacday ay dhabatay jafaa jafa nabijufa nabiyu sala allahu alayh waali wasalama nebigu waa waa kuwa arrumanayay calaa rukbatayhi labadiisa jilbood korkoodu ku arrumanaya jilbihiisa yani dhulka ugu fariisanay wa qaala waxa uuna oranaya allaahuma ijcalhaa raxmatan ilahu raxmad ka yeel walaa tajcalhaa cadaaban cadaab ka yeeli xadiidkan marka rawaahu shaaficiy baa weriyey waabaraaniyu waa daciif xadiidkan riwaayada shaafici waxaa ku jira mubhamaa ku jira oo wuxuu yihi imaamu shaafici abaranii man laa attahimu abaranii man laa attahimu qof aanan tuhmaynin wuxuu ii sheegay can ilcalaa'i bni raashid can cikrimata canhu ay can ibni cabaas marka xadiidkan marka waxaa ku jiro eh, ibhaama ku jira mubhamkuna waa daciif weliba ibhaamka ibhaamkan oo kale maxaa musalaxa lagu dhahaa waxaa la yidhaha alibhaam calaa wajhi tacdiil alibhaamu bilafdi tacdiil alibhaam bilafdi tacdiil lafdi tacdiila wax lagu qariyey oo wax lagu ibhaamiyey xadathanii man laa atahimu weli xadathanii iqatu oo kale iqo ayaa ii sheegay waa mubham laakiin erayga loo isticmaalay waa eray ammaan tacdiil tusaay sida raajixa aan xadiidkaas dacfi ugama baxaayo sidaas oo kale riwaayada dabaraanina dabaraani iyo abu yaclaa riwaayada ay wada wariyeenna waa <clears throat> min dariiqi xusein ibnu qays can cikrimata can ibni cabaas xusein ibnu qays kaasna imaamu dahabi miisaan lictidaalka wuxuu yihi qaala axmedu imaam axmed wuxuu yihi matruukun waa matruuk abu zurca iyo ibnu maciinna waxay dhaheen daciif bukhaari wuxuu yihi laa yuktabu xadiisuhu nasaa-ina wuxuu yihi mar laysa bisiqatin mar kalena matruukun buu yihi daara qudnina wuxuu yihi waa matruuk xadiidkan ma isxooji karo saasuna marka uu ku yahay daciif laakiin waxaa ansaxay waxaa ansaxay in nabiga calayhi salaatu wasalaam bukhaarina uu weriyey weliba haddii dabayl nebigu roob soo xirxirtay dabayshiis ou arko kaana wuxuu aha nebigu dakhala wakharaja mid baxo galo aqbala waadbara hore mid inuu hore usii socdo gadaal u socdo soo gelaayo baxayaa la arki jira qiila lahu waxaa lagu yidhi marka fii dalika arrintaasa wax laga yidhi markaasu wuxuu yidhi maxaan ku ogaayo inay noqonayso tii reer caad lagu halaagay falamaa ra-uhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu haadaa caaridun mumdirunaa bal huwa mastacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim inay taas tahay maxaan ku ogaayo yii nabiga sal l slam marka nabiga cilmiga ilaahay uu leeyahay fahmeda cilmigaasaa cabsi gelinayo baqdin gelinayo inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka cabsada adoomadiisa xaal ay kamid yihiin alculamaa culamadaa ka cabsada laakiin ninku hadduusan ilaahay aqoonin cilmi kastaba hala ahaada culamo ma ah saa darteed marka kama baqaaya iska faraxsanya laakiin nabiga caleyhi salaatu wasalaam sidaas ma yeeli jirin marka nebigu marka me laakiin riwaayadan waa daciif taasaa marka saxeixa baabka hadda marka isagao kusuufkii waa dhameeyey laakiin hadda waxuu meeshaan ka gelaa waxay tahay salaatul aayaat wax layira mucjize marka waxyaabaha waaweyn qorax madoobaad iyo dayax madoobaad unbaan soo aragnay laakiin hadday wax kale dhacaan dhulgariir hadduu dhacoo kale alciyaadu billah waxyaabahaasoo kale see leeyena walaalkaas uka hadlaya dabayl duufaantii oo kale duufaanta marka nebiga saan uga duceysa jira riwaayana ducana waa soo aroorto marka qofka hadduu dabayl dhabanayso oo arko in khayrkeeda ilaahay oo warsado sharkeeda alla ka magan galo taasaa marka la rabaa wa canhu isla ibn cabaas waxaa laga wariyey anahu sallaa ibnu cabaas wou tukaday fii zalzalatin dhulgariir basre ka dhacay fii sita rakacaatin lix rukuuc ayuu tukaday lix rukuuc ayuu sameeyey wa arbaca sajadaatin oo afar sujuud iyo afar sujuudi waa laba ragco oo laba ragco oo ragcad kastaa saddex rukuuc ay ka kooban tahay ayuu sameeyey wa qaala wuxuu yidhi haakadaa sidaan oo kale wa salaatulaayaati aayaadka waxyaabaha yani eh, koonkan ka dhacayo ilaahay loogu cibro qaato salaada loo la tukanayo markay dhacaan saanoo kale loo tukanayo bayhaqi baa weriyey rawaahu lbayhaqiyu bayhaqi baa marka mid baa weriyey bayhaqi baa wariyey sanadkan laakiin waxaa ku jira maxamed ibnu lxuseyn alqadaan ayb oo daara qudni oo yiri laysa bihi ba-sun eh, ibnu naajiyana wuxuu yidhi eh, ninkan isagaa marka kadaab weeyaan ibnu cadi dhowr axaadiis buu weriyey asaaniideedu khilaaf oo ku jira adu calaa kulli xaal ninkan dabdigiis ma fiicno laakiin ibnu abi shayba ayaa sanad saxiixa kusoo saaray fi lmusanaf ibnu abi shayba ayaa kitaabkiisa musanafka sanad saxiixa kusoo saaray marka salaatu aayaat in la duka kara ayaa laga qaada waa ansaxday marka marka midda ibnu abi shayba haddii laysku leeyay saxaabadii ayaa samey nebigu ma samaynin laakiin ibnu cabaasaa sameeyey ibnu cabaas hadduu sameeyey dabcan waxaan cibaado waay waa xukmu rafci baa la siinaya wadakara shaaficiy wuxuu sheegay can caliyin radi allahu canhu oo ka sheegay mitlow kan oo kale duuna aakhirihi inta dambese iyahaakadaa salaat laayaat lama soconi inta hore unbuu sheegay bis tanna marka de riwaayadan iyo midii hore ibnu abi shayba iyo haddii laysku daro waxaa kasoo baxayso in marka ibnu cabaas iyo cali iyo ay ka sugnaatay hadday sugnaatayna marka waxaa banaan in la tukan karo laakiin imaamu shaafici isaga wuxuu ku xiray xadii arrinkan cali hadduu sugnaado yii qultu bi salaatu laayaat waa dhahay haddii kalena waa ka istaagslaakiin bayhaqi baa cadaynaya sugan marka maxaa laga qaadanaa oo kale midda kale eh, maxaa kaloo iyadana eh, meeshaan ku jiro jamaaco ma lagu tukana laakin jamaaca si laguma tukanayo culamada shaaficiyada waxay ku tageen kusuuf iyo khusuuf waxaan ahayn inaan jamaaco lagu tukanin kuwan kale qof qof ninba goonidiisu isaga tukanaya dheheen laakiin ibnu cabaas inuu jamaaco tujiya ayaa ayaa aathaarta ku sugnaatay mar haddii marka aathaartu ay sidaas ku sugnaatay ama ay ku jirtaba sidaas eh, jamaaca haddii loo tukada ma dhibayso intaa marka salaatulkusuufa uga baxa baabu salaati listisqaa istisqii salaadiisiiba u baabiya axkaamta salaatulistisqa roobdoonka salaadiisi oo dadku markay roob dalbayaan salaada ku saabsan radi allahu canhuma qaal salaatu salaatulistisqa iyadana marka sifo loo tukaday leedahay marka la tukadana waa marka abaar ay dhacdo istisqa loo tukadaa markay abaar dhacdo salaadan marka istisqa dhowr nooc waaye istisqa ama roob dalab waa dhowr nooc nooc waxaa weeyaan in duco keliya lagu gaabsado in duco keliya lagu gaabsado oo dadka intay isku soo baxaan in yani mimbarka imaamka uu ka duceeyey taa marka xadiidka anasa caddaynayo halaka almaal wajaaca alciyaal wainqadacat isubul fadcullaha llaha salaad nebiga ma tukanin meesha unbuu ka ducey nooc istisqaa kamidana de waxa weeyaan waa duco iyo salaad wada socdo midka ugu akmalsanna waa midkaas oo ducada iyo salaada wada socoto noocna mimbarka korkiisa maba laga duceyni meelo kalea laga duceeyey intaas ibnulqayim waa sheega waxaana ugu akmalsan in salaada iyo ducada laysku daro marka istisqaa eh, xanafiyada maahan inta kale culimada in salaad uu leeyahay waa qabaan salaad layidhaha salaat listisqa xanafiyadiisa abu xaniifa wuxuu leeyahy ma jirto salaad istisqa la yiraahdo istisquhu waa duco oo keliya u leeyahy xadiidka anas oo bukhaari muslim ay wariyeen uu soo deliishana laakiin haddii xadiidkaas sidaa uu yidhi salaad ma diidin ogow xadiidkaas haddii xadiidkaa duco ay ku sugnayd xadiid kalena ay salaadii uu tilmaamay marka waa in labada xadiidba la jamciya lana tukado ducaduna la sameeyo taasaa marka saa marka lagu naqliyo oo yan xamjeeda taasaa ah marka loogu jawaabo lagu tacqiibiye can ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala waxau yihi ibnu cabaas kharaja nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nebigu waa baxay mutawaadican xaal ou yahay mid tawaaducaayo oo aan yani isqaadqaadaynin nebiga mar walbana saasouba ahaa mutabadilan oo dharkii marka shaqada ama dharkii dhar aada u qurux badanna aan wadanin dhar aada u dulufana aan wadanin oo dhar dhexdhexaad ah. mutakashican xaal uu yahay midkii alle ukhushuucayo iskhushuucsiinayo oo ilaahay subxaana watacaala isu cabsiinayo oo isku khushuucinayo mutarasilan xaal yahay midii marka si deganoo tartiiba u socdo mutabarican ilaahay isu bihin-bihinayo oo yacnii inuu ilaahay u baahan yahay maskanadiisa iyo yacnii dhibaatada alle u dhibaatoon yahay muujinayo fasallaa ragcatayni laba ragcadood buu nebiga tukaday kamaa yusallii fi lciid sida ciidda uu u kale kamaa yusallii sida uu u tukanaayey fi ciidda lam yakdub ma aanu khudbaynin nebiga khudbatakum haadihi khudbadiinan tan ah oo kalema khudbaynin rawaahu hamsatu baa wariyana saxaxahu tirmidiy abu cawaanata bnu xibbaan xadiidkan marka xadiid xasana marka xadiidkan isagaa marka laga qaadanaa salaat eh, ististaa marka la tukanaayo in hay adaan oo kale lagu soo baxo qof walbaasoo ilaahay isu miskeelinaayo inuu ilaahay ka cabsanaayo ukhushuucaayo tartiib u soconaayo dharkiisii aan dhar ziine iyo aan soo qaadanaynin saa inuu ku yimaado laba ragco marka nebiga tukaday ido salaatu listisqaa laba ragco kamaa yusallii fi lciid ciiddaa lagu shabahay shaafici iyo aimada waxay ka qaateen qaar badan oo ka mid a ah inuu yala tukanaayo sida ciidda oo kale takbiirada koowaadna ragcada koowaadna toddoba takbiir midda kalena shan maxaa yeele tashbiihu wuxuu keenaya inay isku mid yihiin haddii aan wax laga soocay aanay jirin wixii markaa haddii lagu yidhaa salaadan taasay u egtahay sida taasu tukataad u samayna wixii aan la rabin ee ay ku kala duwan yihiin nas waa inuu ku caddeeyo sida ciidda loo tukado oo kale marka ciidda sidii sifadii salaada ciidda oo kale nabi uu tukado sala allahu alayh wali wasalam lam yakdub khudbatakum hadihi khudbadiinaanoo kale ma akrinin marka halkaana maxaa laga fahmaa nebigu inuu khudbo akriyey laakiin khudbada ayaan midda dadku markaas akrinayeen oo kale aan ahayn ila ibnu cabaas khudbo ma akrinin ma uusa dhihin khudbadiinoo kale ma akrinin buu idan tooda waa waxa uu diidaya laakiin inuu khudbo akriyana meesha waa ku caddaay waana arki doonaa oo <coughs> axaadiista soo socota ayaan ku arkayna abu xaniifa soo marka salaad isqa lama tukanayo yiri inta kalena salaadii marka waa saasay ku ogolaayeen xadiidkan marka salaadana waa sheega sifada loo tukanayana waa sheegaa khudba in la akrinayana waa laga qaadanaa hay-ada loo soo baxayna waa sheega dhowr xugun baa marka xadiidkan isagaa ku dhex jirto wabillahi tawfiiq sala allahu wasalam cala nabiyina maxamedin